والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام وقلوبنا على الإيمان وألبسنا ملابس الأمن والأمان وارزقنا فهم أسرار كتابك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الأبرير لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرغوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المغربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أغسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بضش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون آهي markay suuradu hore uga soo sheekaysay kuwii kufaartaha ama fujaartaha ina ayagu baad marka lagu diiwaan galin oo ay ku diiwaan gashay yihiin baad sijiin آهي oo kuwa xaalkoodii waxay noqon hayaan baad laga soo sheekeeyay kalla innahum 'an rabbihim yawma idin lama hajubuun rabbigood waa laga xijaabi ru'yada rabbi kuwaas iyagubaale waa ka mamnuuc waayo uma inahum lasaalu ljaxiim haddana kuwaasi jaxiimay gelahayaan uma yuqaalu haada aladii kuntum bihi tukadibuun kadibna waxaa la odhanhayaa waa kan baad balfiiriya baad waxaad beeninayseene waxaan dhammiya mise dheel weeye baad waa kan cadaabkiiyo waxaad inkirayseene balfiiriya lilaahay baad ma dhabba mise waa dheel baad abraartii marka kuwa ka soo horjeeda ayagana iyo suuradu marka taaban kallaa waxaa sugan inna kitaaba alabraari la fii ciliyiin ama kallaa haka ka hadhaan baadle kuwaas fujaartihii baadle marka beeninta ay xaqa beenin hayaan inna kitaaba alabraari dadkii baariyiinta ahaa rabbigood u baarin noqday amarkiisii adeecay wuxuu ka reebay ka hadhay baariintaasi la fii ciliyiina bay ku sugan yihiin ciliyiin bay ku sugan yihiin sijiinkaan soo marin inna kitaaba alfujaari la fii sijiin sijiinkaabade waa kaan soo maraynay baade culimmadu laba macno tafsiirba way ku sheegeenoo iyo ka badan baa laakiin laba tafsiir baa ugu mashhuursan inuu yahay baade kitaab jaamica sijiinku acmaashii baad marka xumayd dhan acmaalu shayaaiin baad kulli baad le mujrimin waayo kitaab ku diiwaan gashay marka fujaarta kaasaa lagu diiwaangeliya abraartana kana marka ciliyuunkuna wuxuu noqonhayaa kitaab jaamicaho acmaalulkhayri oo dhan marka asagana baa lagu diiwaangelinhaya jinni insi malaa'ig baad ahlu khayr camalkiiso dhan kitaab jaamico diiwaan guud marka abraarta xagee lagu diiwaan geliyay la fi ciliyiina diiwaankii guudobaad marka ahlu khayrka lagu diiwaan geliyay ahay hadii la yaalsan xadiidka uu soo qaadanhayn xadiidka xasanka ah. oo yaanihi baad marka nabigu kaleey salaatu kullu ka hadlayay ruuxu baad markay nafta ka baxaysa malaa'ig baa u iman oo waaye marka haduu wanaagsanaana waaye markaas intay baad kala timaado malaa'igtaasi baad jannada kafan waaye cad oo baad caraf badan iyay qaadiyo baad markaasa samaawaad kullu krin la fiiciliyiin ay hadii ay xumaydna waa marka intay gamba madow qurmuun baa lagu dudubaal in eh, eh, kan baa ilaahay looma furhaya samaawaad iyo waxane naga caliyo sijiin baa lagu cali ay kolkii xadiidkaas sida ka dhadhami baa marka la fiiriyana sijiinku baa markaas iyo ciliyiinku waa laba meelood محل aad u saro ciliyin baad sidaratul muntaha weeye fawqa saca samaawaad weeye meel la yiraahdo meel wanaagsan oo baad marka sare oo muuminiinta ruuxdooda loo gudbinhayaba aan lagu diiwaangal sijiinkuna meel xuun oo hoose baad markaas ah, jahanabi xaggaas oo ayagana baad markaas ruuxdoodii waxayga loo celinhayo baad xagga la geyn labaduba markaa way iska soo horjeedaan inna kitaabal abraari baariinta kitaabtoodu la fii ciliyiina ciliyiintiibuu ku diiwaan gashan yahay baad ama ku sugan yahay baad ama halka ciliyiintu ku sugan yahay wama adraaka maxaa ku ogeysiiyay muhammad ma ciliyun ciliyunkaas wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyay huwa isagu kitaabun marquumun hadii la yiraahdo diiwaan weey kii hore kan waa isku mid una baad كيورنا وما أدراك ما سجن كتاب مرقوم بالي كنا وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم ويلي هذه اللي كان وديوان كي حما دغبا ويا كنا وديوان كي سنه دغ ويا markaas laakiin hadii la waa maxal oo sijinkuna waa maxal khabiith hoose ciliyunkuna waa maxal wanaagsan oo sare hadii la yiraahdo amal mudaaf ba qadaran baa هو عليهم كتاب محل كتاب سيد كاب هو سجينك بعد محل كتاب مرقوم وهذا هو كان بعد كتاب وكاسب بعد كتاب محل كتاب مرقوم كتاب بعد مركز لا ختمي oo ziyaadiyo naqsi baad midna aan lahayn ama ehe la daabacay sidii marada waayo duntaaba lagu dul daabaco oo kale baad waayo kitaabkaas baad markay ku soo yuciliyunku baad marka maxalkiisi yahay baad ama asagaaba kitaabka ahaba saasa baad muuminiinta baad marka amalkoodii wanaagsana ahay saasa ilaahay baad marka u diiwaan galiyay u sugan yahay baad oo marnaba uga tirtirmayni baad yashaduhu ciliyunka baad waxa baad marka xaadira oo goob joog baadle ku ah almuqarabuuna malaaigtii la dhaweey malaa'igtii la dhaweeyey baabaadle markaas asagaas baadle gacanta ku haya oo ka warqaba oo xaadir iyo diyaar ku ahabaad ama yashaduhu waxaa ugu makhraati ka cibaad almuqarabuuna ku makhraati ka cibaad ilan waa tacdiim inay baadle ruuxani u baari ahaa oo yacnihii baadle markaas kitaab diiwaankiisii baadle kanuu yahay oo camalkiisuu kanuu yahay oo baadle marka ehlu janno u yahay ouna ehlunaar ahayn kanay malaa'iktu baad ku maqraati ku kan yahay taarana baad cagsi bay u noqon hadii ogow baad ee ku maqraati ka cibaad inuu san ahad kan ahlu naar ahayn وعماشي سي wanaagsan kan taanta loo diiwaan galiye baad yashaduhu baad waxa xaadiri baad goob joog waa ama maqraatiga al muqarrabuna kuwila dhawey oo malaa'ikta habaan innal abrara dadkii baad baariinta aha la fi naciim nacmi ku sugan yihiin bal nacmo oo aan laga sheekayn karin baad waa nacmo saas waan lagu daali mooyeen aan la suurayn karin baad wanaaga iyo weynanka iyo waxay leedahay baad innal abraara baariyiintii baad raggi waayo dadkii rabbigood ur baari noqday la fi naciimin nacmo ayay ku sugan yihiin yanduruuna xaalay fiirin hayaan baale marka wuxuu ilaahay u diyaariyey iyo nicmada ilaahay uu siiyey calal araa'iki baale sariira dushood baale haddee ninkan baale waxa ilaahay uu siiyey waayo oo barwaaqo ah oo nicmo ah oo janno ah oo milkiga hadda intuu leegyahay waa kaan lahay ninka ahlu jannaha ugu hooseeyaaba adduunkan iyo tobanlaabka ilaah oo siduu gurigiisa baad u maamulanna uu u maamuli karo uu arki baad markaas gurigiisa hayaro 40 mitir nin dhax taagan soo geeskiisa iyo geeskiisa intaniba mana arkaba waxna kama qabsan karabaad Eh, way uga dhib yar tahay baad adduunkan oo dhan oo 10 jeer lagu cali isku daray waa ninka ilo janaa ugu liitaa lagu yiri dhulka iyo milkiyadu haysto marka hadana sida guriga yar ku jiro saaya saawad markaas oo isha marin la lahaabaan marka nacmay ku sugan yihiin baliba abraartu baad haye markaas wuxuu ilaahay ugu nacmay oo ama wildaan ha noqdo ama jannooyin ha noqdaan ama wabiyo iyo beero wax noocay doonimahay nacmooyinka uu ku sugan yahay sariiraha dushooda saa uga milaasa saa u daawan hadeeba quruxda kala xaggan uday kala xaggan uday kala xaggan uday jahadii la arkay waad markaas naamadaas إن الأبرار والبارين تبال في نعيم بيكو سغيهين ينظرون والمرك ويفيرين هيا نعمة إلهي أغو نعمي وحو إلهي الدياري على الأرائك سريرة دشوط بيبال كفيرين هيا بالي تعرف والد والأقونسن بالي في وجوههم أبرار توجيال كود النظرة النعيم نعمة إلهي ونعمة way iftiinka iyo way marka nuurka baad marka yaa wajigooda ka garan baad hay ninka nacmaysan had ruuxan inaba naxdini taaban hayni on inaba baad marka xanuun iyo bushi iyo walbahaar iyo dhibaato meel ay ka haysan aan jirin kamilan wajigiisu baad inuu iftiimi oo waliba haddana abuurkiisa la hagaajiyay innagan sakaraadka masaakiinta yaa kolkaa faraxda ruuxa wajigiisa laga dareemi nabi maxamed calayhi salaatu wasallam markuu farxo iftiinka saxaabadu waa meel walba ka wada galeen oo iftiimi jiray baad ee maxaa u maleeyahay ruux ahlu janna ah oo hadda abuurku sidan inuu yahay moodin baad mid baa la gaaban iyo mid dheer iyo mid naafihi iyo waa mid madow iyo mid yarsi iyo wax kuma jira waa la jannada baad waa ummad quruxda wada dhamaysan tahay baad marka dhalaalka iftiinka wajigooda ka kici baad تعرف وضع قنصن بالي في وجوههم وجيالكوذا نظرة النعيم nicmada ilaahay baad markaas uu siiyey ugu nicmeeyay iftiinkeeda iyo dhalaalkeeda wajigooda laga garan baad waana mudan yihiin hadii way mudan yihiin wajigu iftiima baad yusqawna waa la waraabin baalayni min raxiiqin waaya khamra saafi raxiiq nooc khamrada kamid ah waxa la saafi oo baad markaas biyo nadiif aad moosay cad kaasa la yiraahdaa bay raxiiqaas oo baad maqtuumin oo la dahaaray baad wax fara iyo wax wasaq iyo wax gaari ka midna aan jirin baad oo hadee waa wakiil lahaa baad wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin baad wabina wax la dahaara ka weyne إلا فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لبن وأنهار من خمر لذة للشاربين للهاوة اسكم waxaa laga yaabaa balina macnaha in isku mid ahayn labada ayad macnaha ilaa taasi waa khamr guud oo wabiga qulquli baad tanna waa tu weelal gaar ah lagu diyaariyo oo laba kabas adiga mooyeen ah, cid kale oo taaban kartaa ma u furmi ma jirtaa baad bas weelasha ma ku daarsan tahay baad Ah, yusqowna la waraabin baa limin raxiiqin baad marka raxiiq baa laga waraabin baad khamrada saafiga raxiiqaasoo makhtuumin baad la dahaadhay raxiiqaasoo khitaamuhu waaye markaas asaga baad marka dahaadhkiisu waxa korka laga dahaadhay miskun uu yahay baad xaraftay waxa ama khitaamuhu gufarka iyo inta u dambaysa heemaarka ee ku soo hadhay baad miskun miski uu yahay baad hmm haddii la yidhaahdo waxabaad korka lagaga daharay dhoobkiisa baad waxaa weeye baad ujeeddadu mm, ilaa khatmiga asalkiisa baadle kolkii haweenkii reer baadiyahaba si fiican dadkii baadiyaha soo maray si qumman bay u garanhayaan baalkii qumbaha ah oo subaga haweenku ay ku shuban jireen maqaarka intii la qaado baadle markaas gees loo yeelo geedo baadle marka afar gees oo adag loo sameeyo kolkiiba de markaa sanadan barwaaqadaaba de si fiican dadka ugu dhasha ama adhiguba haweenku subagaba de markay ku shubaan qumbaha markii la buuxiyo way dhoobaan haweenku marka ah, qumbaha afkaa laga dhoobi dhooba iyo dambas iyo wax la isku darayba afkaasaa laga dhoobi baale heblaayo intaasoo qumbay dhoobtay baa lileh heblaayo intaasoo qumbay yay dhoobtaa lilehay baa ay kolkii laga hadli subaga ay buuxin hayaan baa marka dhoobkaa afka laga marin kaasaa la yidhaahdaa baa marka khamradaas dhoobka afka ah meeshii dhoobadaba weelka afka lagaga dahaari jiray miski baa ku daharan asaga waa mm-hmm. waxa afka baadna lagaga daharay lagaga dhoobay miski weeye ay meeshii dhoobada laga saari lahaa waa haddii la ilaahay gufarkana kolka haddaba la biyo la cabo ama shaahba la cabo ama caano la cabo weelka laga dhamo inta u dambaysay gongonka waa inta ugu wasakhda badan inta u dambays ugu wasakh badan haday caan ahayn baad marka waxay gufar haduu shaaha wada waxay qurdhawana waxay guud waxay un meesha waa inta ugu liidatay intii ugu liidatay baa waxa lagu yiri gufarka u dambeeyay waa miski xaggeedii hore saafigeed marka say tahay waad kolkii gunti u dambaysay lagu yiri waa miski weeye waad xagga hore aad ka sii macaan baad intii ugu wada hooseysay baa lagu miski bay ka samaysan tahay lagu yiri waad marka daharku waa ka baad mm, waa kay oran jireen baa la wadaad baa waaga hore hadee maalka saafka ah iyo subagaasaa laysku jabsan jiray baad oo abaaraha in badan lagaga bixi jiray baad wadaad baa markaa wiilkiisii oo xerow ah hadee raado hadda markaa la iska rafaadi jiray baad silaca raggan hadda baad markaa iska dadabaalanhayo ma ahayne iyo wuxuu sameeyaa la yiri baad wiil wuxuu u sii dhibay way rag baad dalkii u socda safara iyo soddon saaf baalkii saafka ah intii la dubay la engejiyey soddon saaf iyo qumbihoo dhooban iyo u sii dhiibay baad ragganna hadda dhexda baad inay ku marka sir buu raaciyey marka saafkiina cadadkiisiba u sheegay intaas oo waayo marka ariguna waa intaas buu yidhi qumbuhna baadle waa dhooban yahay buui ay fariinta wiilkeeda u geeya buudi haddaba ad isaafkii tirsaday war labaad igala baxdeen awey waa fariinta iyo wawda mayna dareemin baa asagaa dareeme baa qofbaha waa dhoway hadda ujeedada ka rabi taas aheed moogtaha macnaa wuu buuxaa wey waa gegabaya haddii wax laga shubtay baa maalka raggaa loo soo dhibay baa wax ka shubtay baa marka labay kala baxeen wuu tabaalay saax weeye markaas yusqawna waa la waraamin baa min raaxiiqin baa laga waraamin raaxiiqaasoo makhtuumin baa le la dahaaray baa layidhi way raxiiqaasoo khitaamuhu baale dahaadhkiisu baad ama gufarkiisa u hooseeyay miskoon miski u yahay baad wa fii daalika waayo kaas un hadda la soo sheegay raxiiqaas iyo nacmada la soo tilmaamay falyatanaafas ha u taratamaan almutanaafisuuna kuwa taratami baad war adduunya wax loo taratama maahe adoon iyo oodbariba iskaga tagi wax loo taratamo ma ahe ninkii taratami oo meesha u taratan baa lagu yiraahdaa ay ninkii taratami meesha u taratama la yiraahdaa ay walida muxuu ku nabigu kaleey salaatu wasalaam adduunyadaada ninka ka dambaysa u fiiro ninka ka horeeya u fiirin inaad kula tartanto adduunyo lama rabo ninka ka adduunyo badan ninka ka maal badan ninka ka caafimaad badan ninka ka qurux badan ninka ka looma fiiriyo adduunyada ka ka liita ma fiir ka ka xanuunka badan fiir kakaa maalyar fiir kakaa waay markaas boosan ee kaa naafaysan fiiri baad nacmada ilahay kolkaasaad u garana baad diintana ninka kaa horeeyaa la fiiriyaa baad kakaa cilmiga badan kakaa camalka badan kaa dadaalka badan kaa dhaaco badan kaasaa lagu daydaa magacaa jir la yidhaahdaa وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لجلوا وفي ذلك مذكورك الله سو شيغي فليتنافس ها ترتمان المتنافسون كوي ترتم هيبال ها ترتمان بالجلوا ورا اخر عمل كذا والله ترتم هبال ومزاجه رحيقا ولا دهيسو ام برحيسونا ولا تصنيم آه خمرadaas waxa lagu barxay oo lagu qasay waxa weeye tasniim bali aani waxaan u jeedaa baa marka tasniimka aynan il baan u jeedaa ayntaas oo yashrabu ay cabahayaan biha minha aynta al muqarrabuna kuwa la dhaweeyay baad kuwa xagga rabbi loo dhaweey kuwaas ayntay ka cabaan ba oo ah baad marka qasmaa lagu yiri baad wa mizaajuhu baad barixiisu raxiiqa baraxa lagu barxay baad ama dheeha waayo min tasniimin baadle tasniim xaggii kaad cayntaa tasniimka tasniimku muxuu yahay caynan ani waxaan u jeedaa caynan waayo ishaa baadle markaas tasniim la yidhaahdo e, cayntaasoo yashrabu ay cabahayaan bihaa waa iyada xaggeeda almuqarabuuna kuwa la dhaweeye baad ilaahay baad u dhaweeye rabbigoodii u dhaweey kuwaas ay ka cabahayaan baana looga dhigay baa lagu yidhi baadle barax إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون كوي كبير سناي كفار مكا لو غدوي marka meeshaas laga gudbay waay muuminiintii waxoogaa la soo hadal qaad nacmadoodi إن الذين كوي باد أجرموا dambiilayaalka ahaabade marka ee gaalada ahaa kaanuu waxay ahaayeen yadxakuuna kuwii ku qosla min aladiina aamanuu baad muminiintay ku qoslahayaanba abi jahli raggii la midka ahaabade marka ay kibirsanaa Eh, saxaabada wada nabi kolkay arkaan wada bilali suhaybi eh, kolkay arkaan bay ku qosqos leen waxaday maxamed asxaabtiisa wadi way wuxuu ka dhigan wada warka fiiri wad eh, way ku qosqos laayeen iska dheedheelaan iska ciyaar hayaan wad Allahu akbar innal ladina kuwi ajramu dambilayalka ahabad mudrimiinta kufaarta ahaa kaanuu waxay ahaayeen mujrimiintaasi yadxakuuna kuwa ku qosla min aladiina aamanuu kuwii muminiintaabay ku qoslahayaan iskaga ciyaarhayaan iskaga dheeldheelahayaanbaad adiguna waa lagugu dheeldheeliya baade waxba dhib male baad waidaa maruu markay maraan baadle muminiintu bihim baadle kuwaas mujrimiinta markay soo maraan yataqaamazuuna baadle waysu iljabinhayaanbaad waa lasu iljabin baad ayaga markaas ah, meesha la soo iljabinahay la waxaynayo وإذا مروا مركي مران مؤمنين بهم بالمجرمين مجرمين مركي مران oo ayagoo hormari ay arkaan baad mujrimiintu baad yatagamazuna mujrimiintu baad way isu iljabinayaan baad ah, way isu goonjabin ah, fiir wal markan isha iyo isugu baaqbaaqi baad wa idan qalabu markay gadoomaan mujrimiintu ila ahlihim ehelkooda raarkooda markay u noqdaan inqalabu way gadoomahayaan baa le fakihiina ama faakihiina iyagoo waayo aad isula cajabsan baad markaas isugu bogsan oo muminiinta ay ku ciyaarhayaan iyaga martabada iyaga agtooda jaaha ay haystaan iyo mansabka iyo ladnaantay ladan yihiin kuwan baad markaa muminiinta ah liidnimadooda iyo ama baahida ama rafaad ka muuqda iyagoo arrintaa aad ugu faraxsan oo la cajabsan iyo noqon hayaan baa la yiri baad waxa sida yihiin hada fiiri baad iyo nacmadan haysan ee waxba silac ay u dhiman hayaan bal fiiri adigu baad aakhir goorma la gaari baad وإذا انقلبوا مركي قدومان إلى أهلهم بال وإذا انقلبوا مركي قدومان بال إلى أهلهم انقلبوا فاكهين بال آه. هاي لفظي بال عندنا سومر يت... وإلى أهله يتمضى هاي لفظي كور آه. آه. ila ahli iyo tabada meeshii dajaal baad aan ku soo maraynay baad aha ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب أبي جهل وآدي بعد كل النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الله شيء وحرم بعد مركا أديده إلى أهله بعد أهل كيسي وآدي بعد يتمطى إسوا تاك تاكسن هيا بعد سيب بعد كنا يعير لهم هذا كون نواسيدي وكله بعد waidanqalabuu markay gadoomaan ilaa ahlihim ehelkooda markay u gadoomaan inqalabuu way gadoomahayaanbaade fakihiina iyagoo isu bogibaad faakihiina baad iyagoo isla cajab ahayo baad isu bogi baad arrintaas ama iyagoo nacmaysan hayo baad reerkooda markaas iyo waxay haystaan baad aad baad marka ugu faraxsan waidaa ra'aw markay arka waayo mujrimiintu baad hum mu'miniinta markay arka qaaluu waxay oranayaan inna haa'ulaa'i kuwaasi la dalluna alla kuwani maxay dhunsan yihiin kuwan muxamed iska daba socda alla kuwani maxay dhunsan yihiin bay dhintaba baad marka waxa ma haystaa waa kan silac baa laaye maxay helahayaame waa kan baad maxay kuwani baadiyeysan yihiin bay leeyahay وإذا رأوا مركي أركان مجرمين تقالدا كبرسني هم بعد المؤمنين مركي أركان قالوا وحي أرنهيان إن هؤلاء كواس ومؤمنين تا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لضالون بعدك وبعد يسن ويرنه الله كون محي دنسيه انتبه دور الله و آه ما الله يكون من هين كبابا هيان بيراه قال تعالى رب العزة وحجري وما أرسلوا ما ويلمدرين kuwa mujrimiinta calayhim xaafidiina inay ayagoo ilaalinaya calayhim kuwan inay ayaga ilaaliyaan oy koontaroolaan oy camalkoodaba marka iyagu ay kudhax ay toosiyaan looma dirin baad taa ilaahay baa shaqada iskale baad ciddii dhunsan iyo ciddii toosanna allahum baa ka warqaba baad alla kuwani maxay baadiyeysan yihiin baadideeda yaa idin diray anigaa baad marka u rabbi ahe ciddii baadi ciddii kale anaa og baad kala hagaajin yaa idinkaada saxa yidhi warku uu yahay baad wamaa ursiluu looma maanaha وما أرسلوا لهم معناها وإذا رأهم قالوا ذي بكدغنتا قالوا إن هؤلاء لضالون كواسي وابادي بيدهن والحال بيدهن وابادي ما أرسلوا أن لو درين بعد المجرمين تنقالد أها حافظين بعد إني إلاليان عليهم مؤمنين تنبال عماشة دي وحقود إني كو إلاليان أو يكو دبقلان أي مركز أو يوحكا شيغان أيغون لو درين شقائنا الله يعني شقائنا الله أهين بيبادي قاما قشنا يقول كيليهن ويبادي سيهن بعد قال تعالى مركب وحي فاليوم ما انت قيامه ابا ما انت قيامه فاليوم اي يوم القيامه ما انت قيامه الذين كوي امنوا بل يضحكون من الكفار بعد فيضحكون فيضحكون ويقسل هيان مؤمنين فيضحكون ويقسل هيان اليوم يوم القيامة مالنت قيامة الذين كوي بل آمنوا مؤمنين تهايين بقسل من الكفار بل أما الذين بل متده فالذين كوي فالذين كوي آمنوا مؤمنين تهايين يضحكون ويقسل هيان اليوم يوم القيامة بقسل يكو قسل من الكفار بكو قسل أيقون بل هاي نبي مالن كيسي ويا بل هذا أدونك ما سمعت وإذا مروا بهم يتغاموا أما إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون صمائن أيغنا قيامة لو قسل بعد ينظرون ويفيرن هيانا مؤمنين تبال كواس مجرمين تايغو غالد على الارائك بعد سرير دشود بك فيرن بعد waxay yiraahdeen culimadu ilaa haba kala fogaadaan oo jahannam iyo janno wax isku dhow ma ahe laakiin hadeed macnaha baa kuwan aragoodu waa dad aakhira jooga waxayn hadda inaa suurayn kelin buu gaarahaya oo mu'miniintu baa marka ama ahlu jannuhu ahlu naarka baa marka way arkaan in kasta ha fogaadaan ahlu naarkuna baa ahlu jannihi waxa haystaan way arkaan waa kun isu yeeri baad wani isma qashin ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنا أفيض علينا من الماء وكان سمعرف ها مركاسا waxaa la yiri way kufaartii baad ayagoon jahannamo ku jir naarta ku jira ya albaabada baad laga fur amal baad la markaasa baad inay baxaan amal baad markaas adeeg kala dir arkay uu sakara bayna inay baxaan bay markaa u soo yaacayaan muuminiintina baad ahlu jannahina way fiirsanayaan waxay markaa soo waxay kolkay albaabka una joogan oo yaani baad aad baxdaan bay isleeyihiin hadda baad markaa waxaysan yihiin ya albaabka lagu xidh markaas ahlu jannahuna alal araaki yanduruuna wada sariirahooda ka fiirsanayaan kolkaasaa lagu celin markaasay ku qosli ahlu jannahooda markaas way qoslahay laleeyahay kolkaa way markay ku qoslahayaan baad albaabadaasaa looga yarfuri waa istihzaay samayn jireen soo maartid jazaa'an wifaaqan wey ciyaar ayaga loo eermehe waxaa weeye jazahoodii aljazaa'u min jinsi alcamal wey so ayagu mooda muuminiinta kuma jeesjeesaynin iskagama ciyaaraynin rag maarta intii ushal iskaga jira lagu qosqosli rag intii la xidho dab la saara lagu qosli mar waxay sameyn jireen way gaaladu baadle ha marka naagtii waa albaabka laga fiirin kaas haye markaasay soo baxaan kala soo kolka albaabka yimaadaan murinta fiirin yaa markaa dadar lagu daboori markaas ay muslimiintu waa quba aanu jirno markaas ay qoslayaan eh, nin walba maalintiisa weeye baan eh, nin wali qosolkiisu daaimka yahay baa eh, qosol wax ku oola qosli kara baan فالذين كوي آمنوا مؤمنين تهاين يضحكون ويقسلهيان من الكفار قال ذي بيكو قسلي اليوم أي يوم القيامة ما لنت قيامة ذي بدكو قسلي دونان بالي باد ينظرون حالي فيرن هيان مؤمنين تباد مركز واي كفار تباد waxa lagu sameyn hayo qab iyo cadaab ay haystaan ala araa'ik sarir dushood ba ka fiirnayaan ayagoo sariirtoodii baad ah yar baad ku yeemasha ka daawan hayaan hal thuwib al kuffar ma kanu yaf'aluna bil ilahi markaba hal thuwib baad ma la abaaliyay al kuffar gaaladii ma laga abaaliyay ma kii baad kaanu ahan yaf'alun ay sameyn jireen ba waxay sameyn jireen soo lagama abaalin horta baad ها وي إلهي waa sameyn jireen waa laga abaaliyo ee waxay sameyn jireen ee horta ma lagu jazeeyo amalkoodii baa la xumaa ha waa lagu jazeeyo waa marka yaa lagu jazeeyo waa abaalkoodii waa la mariyay baa ee waa inagu lafteena kolkii baa marka waxooga ruux baa inta ama wax ku dhib ama waxayo walow ilmahaagi baa Allah ka yeelay ee kolkii baa marka intuu ama hadalkaaga ama la waxayo kolka waxooga ee waxooga si fiican loo casay ama loo xanuunsado baa laba xaye baad markaas eh, horta eh, abaalka ma lagu mariyay baa <laughs> la ogtahay waa ila joog baa laga waa ilmihi ama waxay in badan baa la waxay warkaas soo hay way markaas qumaati loo ulay ama waxay hada asagoo marka isciil bad ama waxayna abaalka horta ma lagu mariyay baa macnaheedu abaalkaagi ma aha <laughs> joog baa laga waayay baa tiiba li hal thuwiba ma la jazeeyay al kufaaru gaaladii baa ma lagu jazeeyay ma kaanu yafcaluuna waxay sameyn jireen baa horta soo abaalkood loogu ma dhaqsanin baa suuraة اlاnshiqaaq hada maxaluhaa inshiqaaq ida samaau inshaqat ficilka inshaqad mastarkiisii baad inshaqa inshiqaaqan dhambalankiisa waysamadu ay dhambalamisay baad taasaa loogu magac daray baad marka suuraddu suuradihii makiyaabay ka mid tahay baad waanad ka daranaysaa baad marka lafdiga lagu bilaabay koow marka samada dildilaacad iyo qiyaamada ka sheekaynaysa baad بسم الله الرحمن الرحيم قولوا ده مؤمنين بسم الله مقع إلهي بانكم بالله هينا سورة الله الرحمن نحريس تقول نحريسنا هي الله الرحيم نحريس قارك نحريسنا هي إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إذا وقتك انشقت بعد أي دلدل عضا السماء صمدي samad dambe oo jiri doontaan waa lastusahay inaysan jirin baan adduunko dhan baba eber u yahay bal aakharo la aadahay adduunko dhan bal dumin gabigiisa baan waadinat bal marka ayuu ah waadinat ayuu dhagnuglaato bal marka samadii li rabbiha rabbigeeda ayuu dhagnuglaato bal وحقت وانا لم وانا وانا الله واي markaas la muday baad inay u dhaga way mudan baad rabbigeed baad oo u way mudan baad وإذا وقتي الأرض أرضي بعد مدة مدة الأرض بعد أرضي لتاغو لفظي بعد مدة وألقت أي صوتور ما فيها وحي قده هذا كسوقنا أرض بعد أي صوتور بنانك وتخلت أو كخالي نقطة بعد خالي آه إسلام أم شيء وكله بعد علمي على وش تكجري بنانك يمد بعد صور كذي خالي ما نقول علمي هنا بنانك صوما إيماني بعد وعلى وحي قده هذا كجري أي صوتور بعد وأذنت بعد مركز way u dhaga nuglaata wadi lirabbiha rabbigeed baad ay u dhag nuglaata wada waa xuqat arinta waana la muday baad way mudan tahay inay rabbigeed u dhaga nuglaata baad علمت نفس ما قدمت واخر اما علمت نفس ما احضرت سورتي كوري كورتي waa xogaa la qaanay inuu baad markaas jawaabkiisa maxduuf yahay baad ama laqa kullu insaanin ma amil insaan kastaba wuxuu amal falay bil kulma ya khair ya sharbaan laaqa kullu insaanin maa camila wuxuu camal falay bulla kulma hayaabaad arrintaasi markay dhacda bad qiyaamadii idaa waqtigii baad inshaqad ay dildilaacdo asamaau samadii ay dildilaacdo oo la soo daadiya haddi ebir oo wa'adinad ay u dhaganuglaato samadu lirabbihaa hima diidaysa amarka rabbigeed way u dhaganuglaayn baad macnaha ay dhagaysato u dhagbaas macnaha ay u dhag ay u hoggaansanto aqbasho baad wa xuqat waana la mud xaq bayna u leedahay inay u dhaga nuglaato baad eh, xaq bay u leedahay inay u dhaga nuglaato rabbigeed baad oo amarka rabbi baad adeecada baad xaq bay u leedahay وإذا وقتي مدت الأرض أرضدي لتاغو مدت لفدي أو أما أيدي باب لسي واسع أما با هدي أن أرضدي لسي واسع نكولا كتاي بور هادي يا بدا هادي iyo wixii baad dhulkii wada kala kaca ka degaha haddii la simo baad markaas bannaan ah, fadiraha qaacan safsafan laa taraa fiiha ciwajan walaa amtan meel taaga iyo meel hoosaysa iyo meel dhirle iyo meel midna adan bannaan siman un arrid ay noqoto soo uma la moodahayo inuu intaydu ka ballaaranta ka waasacsan tahay samaat ardadii un meel taaga lahayn oo meel dadca lahayn meel daadaga lahayn meel buura lahayn meel wax ahayn kulli baad marka sib sib simanuna eh, way iska bataagantaa kulka waa lambood in wax lagu kordhiyay baad wayda waqtigii baad muddat baad la taago al ardu ardadii baad muddat la taago buuraheed iyo wuxuu dhan burburiyo oo wa alqad ay soo tuurto ardadu ma fiiha gudaheeda wixii ku jiray إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بعد gilgilata ardadii baad waxa la wixii gudaheeda ku jiray oo bani aadamaha ama qowmhaasna waxa la wixii baad marka dahabaha iyo qeyraha kunuusa gudaheeda ku jiro dhan banaanka u soo tuuraysaa baad xayawaan iyo qeyr xayawaan banaanka u soo tuuri baad وتخلد بعد marka anha waxay gudaheeda ku jiro dhan way ka qaali noqon baan banaanka iska keenay baan banaanka u soo wada tuuri baan oo وتخلد بعد عن ذلك بعد gudaheeda waxay ku jiray ka qaali noqoto ay ka marnaato oo waadinat ayaduna ay u dhaga nuglaata waaye marka ardadu lirabbihaa rabbigeeday u dhaga nuglaata waxuqat waana loom waana mudan tahay baad markaas ahay arlada xaq bayna u leedahay baad inay u dhaga nuglaato baad wala mudo way mudan tahay baad oo xaq bay u leedahay inay u dhaga nuglaato baad rabbigeedu u hogaansato baad amarkiisa baad ahay laaqa kullu insaanin ma ama calimat nafsu ma axdarat naf waliba waxay markaa way la goobtimaad eh, way ogaanaysaa baad marka eh, waxay hore u amal fashay baad ileen markaas hmm. yawma tajidu kullu nafsi ma camilat min khayrin muhdaran eh, way ogaan doontaa baa leeyahay baa يا أيها هو الإنسان بعد war insaanow baad meelaa joogtaa bani aadamow ama gaal noqo ama baad islaam noqo noocaa dooniba noqe innaka aduguba lakaadixun midkadeed mi umbaa tahay baale midkadeedan oo rafaasan umbaa tahay baale midkadeedan oo rafaasan umbaa tahay layidhi baale ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika rabbiga alla kulankii mowd intaad ka gaadhayso kollay adduunka waadinku kadeedantaa lay ka daxan waay rafaad baal iyo kadeed macnaha kollaba insaan iskama joogahay macnaha nimid dhib iyo shaqo u yeebaad arrinuu ku taagan camalunbaa taagan tahay ahaanaysaa baal kollaba ma joogaysid baad ama sharun baad haysaa ama khayrun baad haysaa baad bilaash kollaba ma joogaysid baad kollaba haday saa adoo khayr ku kadeedmo baa ku ron intaad ka dhimanaysa baad adoo khayr ku kadeedmo kaasaa ku ron baad kollaba saxan aad fiiri kulliba gaaliya islaamba wax ordi ama wax barasha la haya ama waxba kan baa la haya wax ordi ma wax iska ma arti kuwa ugu maalka badan waa kuwa kadeedka badan kuwa ugu madaxsan waa kuwa ugu kadeedka badan kii kale haynina iska badaa hadalkiisa baad Ah, dhargaagu aalan baynaa Soomaaliya dhadhan shaana ka badaran adduunyadii way boqortooyadii waxagii baad kii dhar way ka dhargay baad marka wayba waashayba kii dhadhan shaana ka basi daran baad asagu aan ka dhargin baad marka cid aan kadeednayn ma jira baad ama khayr um ku rafaadsan tahay ama shar um ku rafaadsan tahay baad kullaba aasaaxan maysid kul haday saa tahay bal dhinaca ku rafaad baad ala muddo dhow iska dhiman doonaa baad yaa ayuha hooy al insaanu warkan insaanka how innaka adigu badakaadixun waaye mid rafaadsan u baatahay oo kadeedan dadaalahay mid shaqayn oo kadeedan u baatahay ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika rabbiga la kulankiyo mowdka intii laga gaadhayo baad ka way rafaad baad famulaaqihi fa anta adigu baad mulaaqihi rabbiga mid la kulmi baatahay marka rabbiga waad la kulmi baad ama famulaaqihi fa anta mulaaqihi amalkaas waa la kulmi waa la camalkii khayr iyo shar baad wuxuu noqdo baan hay dalka dadkii laban bay noqon hayaan waa nin waliba waad rafaaday intaad noolayd dhimatay rabbigaa la kulantay waa kana marka labadan baa lagu soo bixi fa amma man duulkii marka uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigta laga siiyo oo adduunka baadle markaas camalkii khayrkaan ku soo rafaadi jiray fa sawfa yuxaasabu waa la xisaabin doonaa baalil xisaaban xisaabkaas oo yasiiran oo fudud xisaabaad fudud baa la xisaabin doonaabaad waa kii xadiikii baadle bukhaariga markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii la xisaabiyo halaagsanba baad ninkii baadle la xisaabiyo halaagsan oo caaisha tiri yaa rasuulallahi soo ilaahay baadle kan leh ma ah فاما من اوتي كتاب بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حساب فضل بال marka nabi wuxuu ilaahay salaatu wasallam tan xisaab ma dalika huwa al-ard bi nabi wa bandhig oo yaanihi adoonkan ilaahay ka oo ka geeska u jira iyo ka geeska u jira iyo kulli sawdkan is maqashin karaan araggan is arkayaan baa taagaya Soomaa adoonkan ilaahay kanafkiisa ku dadi baa leeyahay macnaha sayna kuwa kale waxa la wadi una arag una maqal ay kaliga adigoo aba rabiga ayaa lagu hayay waxa shaqo hebel ma qabato ma hebel Soomaali qab ma hebel Soomaali qab ma hebel Soomaali qab ma hebel Soomaali qab hada waqtiga waa taga dhaqsi badan wixii dambi aad gashay oo dhanna waa lagu xusuusin hayaaba ha ha ha ha saad u leedahay yaa marka adiga waxa ku soo bix halaagsantay waadu intaad mukallafkeed waxa dambi gasho dhan waa maxay hal mar meel isugu keenay baan oo hal yar una ka maqnayn baan ah waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara meel la sugu wada keenay baan halaagsantay markuu yiraahdo ilaahay adduunkiina baad markaa anaa kugu asturay haddana waan ku dhaafi wiil ilaahay xisaabta yasiirkii waa ardiga waa inta bandhiga baad soo saamada yeel ha soo saamada yeel ha soo saamada yeel ha adduunkana baad waan kugu asturay haddana waan ku dhaafi wiil ilaahay alxamdulillah amma ninka xisaabta lagu adkeeyo nabiga kaleesadu ninka waa la cadaabi baad amma man nuqisha xisaab baad udhib waayo ama hal ninkaasi waa waa la halagay ama waa la cadaabay buu nabigu kaleey salaatu wasalaam fa amma man utiya ninkii la siiyo kitaabahu bi yamiinihi فسوف سيمان دمبا يحاسب الله حساب دون حسابا حساب تاسو يسيرا أو فضط وينقلب مركز قدوم إلى أهل إلكيس مسرورا حال إسوا فرح صبال نين كتابك سيمني تلقسي eelkiisiibaad iyo jannadiibaad ahlujannihii waxoo dhan baad asagoo faraxsan u gadoomi baad hadda kale laga soo sheekeynayo baad fa yaquulu haa umuqra'u kitaabiya innii danantu annii mulaaqin fa huwa fii ciishatin raadiya fii jannatin caaliya quduufuhaa daaniya waa ka hadda farxaddii baad markaas cunug yaro waaye marka aad u shay aad u waaye markaas uu jacla uu jamanaha loo dhiibay baad markaa ilmahaas uu walacsan jira oo kale weeye baad wuuna mudan yahayba inuu ku walacsaday baad واما من اوتي نكي لسي كتابه كتابكيس وراء ظهره دبرkiisa gadaasha ninkii laga siiyo baad gacantiisa midigta way silsiladan tahay baad xaqay u xiran tahay tii bidixid ba xaq loo jabiyo marka baad kaasa xaq dambe kitaabkii looga dhiibayaa baad gadaal gadaal tii bidixid uga soo qaadanaya tii midigta iyadoo way jeerarsan tahay baad ay luquntiisa asaga iyada isku xidhan baad ninkii kitaabkiisa gadaal gadaal baad looga dhiibo فسوف ويدعو كاسو وحكو قالين دونا ثبورا هلاك هلاك بو بعد marka ku dhawaaq Allah hoogaye Allah baaye waasan ay waa thubura way Allah hoogaye Allah hoogaye way wax kale ma aha Soomaali Allah hoogaye way baad hada meeshaan maxay tiri baad markaas wa amma man utiya kitaaba bishimali فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية بك الله هوغاي بو كدواقي باليدوان اي waxa arkay wadamka fasawfa yad'u ninkaasi wuxuu ku qaalin doonaa baalay oo isku hawaaya ku hawaartay bad fuburan halak allah halak samaye allah hoogaye allah halak kan ku dhawaaqi bad ويصلون قلبا سعيرا نار سعيرنا وقلبا ليلواد آه نار سعيرنا وقلبا إنه إسو كان وحوها في أهله إيل كيسة أحديثة بدا أدونك مصر مد فرحسن أدونك مركو جوب نين كبير سنو فرحسن waay diinta iskaga ciyaari dan aan kala hayno wuxuu ka amar qaadan haya aan jirin kaasoo ahaan jira بدأ أدونك وحو ملين هيا الله يحور إلى ربه ربي حقي بين أصول الله inuusan ahayn baa ee wal qiyaama jir ama rabbi baa lagu hor istaajino way kula xisaabtami oo way waxna iman doonaba ma una maleynaynin baa adduunka amus kaga dhaka dhakoon hayali innahu kaasiba markaas kitaabka bidixda laga siiyay kaana wuxuu ahaa masruuran mid la farax geliyay baad fi ahli ehelkiisa dhaxdiisa lagu farax geliyay adduunka macna kolka adduunka joogay baad farxan kibir innahu isagu baad dhanna wuxuu u oo u jiray baad allan yahura inuu san laamaynin baad ilaa rabbi rabbi xaq inuu noqonaynin baad qiyaamada inaan la iskeenaynin baad bala inuu san laamin iska daayay baad yarji'u ila rabbi rabbi intikaab u soo laaban baad maxaa yeele inna rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaaday basiiran bihi rabbigu baa lagu arkaya camalkiisa wuuna soo celinhayaa wuuna ka jazaynhayaabaa inna rabbahu rabbigii baale kaana wuxuu ahaaday basiiran mid arka oo baale ka warqaba bihi baale qaala tacaala rabbilcusaa marka wuxuu ihi falaa uqsimu waxaan ku dhaaran bishafaqi leelanka gudan baale marka maqhribkii qoraxdu markay dhacdo baad markay liilinka shabaqan gudanay baad jooga ama markuu tago baad cishu baad u galahay falaa uqsimu waan dhaaran baad bi liilankii gududnaa baan ku dhaaran wal leeyli habeenkan ku dhaaran iyo wama wasaqa wuxuu kulmiyay wal qamari dayaxan ku dhaaran buu ida tasaqa markuu kaamiloobo la tarkabunna dadow waad koraysaan ood koraysaan ood la kulmaysaan tabaqan xaalooyin can tabaqin bacda tabaqin xaalooyin baa kadib baad markaas آه انت سو دارباد لا تركبن طبقا عن طبق بعد حالا بعد حال بعد احوال بدن بعد كل ميسان بعد كو هذا سكرات الموت كبلو آه رفعت شدائد لغا كل نفط markay ka baxdo qabriga lagu geynay waxaad kala kulmi imma rawdatun min riyad aljanna wa imma hufratun min hufarin nar su'aalaadki abeesooyinka masaska hangaranlayaalka baad markaas geel luquntiisa leeg oo ku cunahaye baad doofaarka camalkaaga intuu kugu fadhiista baad markaa ku ruuqruuqi adduunka in baad igu fuushanayd haddaan ku fuuli waayo marka adkaysa kule baad waa qabrigu wamaa bacdahu ashaddu minhu qabriga haddii lagu adkayo nabigu famaa bacdahu ashaddu minhu ilaa qiyaamadii oo la istaago naartii oo loo sii gud midba mid ka sii daran warfiir axwaal badan baad yaad maraysaan baa la yiri baad hmm. xaalooyin badan yaad la kulmaysaan baad markaas laakiin haddii awalka alla kuu fudaydi oo qabrigii baad markaa naftii baad markaas si fiican baad malaa'ikatu rahma ilaahay gacanta u geli oo qabrigii rawdatun min riyaal jannati alla kaaga dhigo alla ku fudiyo fama ba'dahu aysaru minhu kadib baad markaas wanaagu hadaa qabriga dhex joogto wanaag baad ku joogi rawdatun min riyaal janna hadii qiyaamadii lagu soo bixiyo baad markaas caashiga rabbi baad yaa ina harsato hadii baad marka laga sii gudmo fariiqun fil janna hadii baad marka jidkiisa loo gudbo jannadii baad marka iyo naxmadii waxa fama ba'dahu aysaru minhu baad آه نجي رفادنا رفاد فلا أقسم وان دارن بر الله بالشفق ليلان كي بان كدارن والليل هبين كي بان كدارن إيه وما وسق وحو كلمي هذا هبين كي بعد واحد جوزي كجرنا إلا هبين كي عمل بعد واحد جو إنه سيد ما كانوا جوجنا نين ولي بيو أرديو مالا الله كي يعي الله وحين هيو كلكو هبين كي لجارو هذا كأنما سو كجود ده بعد مركز هاي نولا ماشي هذا فريسو سيحق لين هب إنه كسيه بعد مركز dadkii oo dhan baad soo aragtid guri ahaan guri baad markaas intii la galo la seexanayo ahaan ya habeenkii baad markay isugu dadahayaa baad wajacalna layla libaasan ah marka habeenkii wuxuu kulmiyay baad guri ahaan baad u kulmiyay kaasaan ku dhaaran baad wal qamari dayaxay baan ku dhaaran ida tasaqa markuu kaamilo habeenihii baad markaas ayaamul biid eh, saddex iyo tobnaadka afar iyo tobnaadka shan iyo tobnaadka ilan waa artaho dayaxu baad markaas inta hore baad xagga ka arto hadda asagoo miiq dhuuban ah bil yaabay tahay kolku baad waxoogaa barso dhawaad soo kaamil wuu soo socon wuu soo socon wuu soo socon wuxuu soo yar ronronaadaba maalin habeen waxa ka dambeeyay uu soo weynaadaba soo weynaada kolka dambe bartanka u yimaado kaamil asagoo mudawir ah sumaartii oo meel laba ilan kolka hore baad moogta miiq dhuuban buu ahaa eh, qaanso dhuuban baa qaanso habeen ka dambeeyay uu soo yir qaansadii baad ka soo bi uu soo yir weynaa habeen ka dambeeyay uu soo yir weynaa cadinkii baa soo balaaran habeen ka dambeeyay uu soo yir weynaa soo u soo wada u soo wada kolku kaamiloobana asagoo mudawwar oo kaamil ah gig afartiisi gees isgaaray baad kadibna maxaa bilaaban doona inuu haddana yar yaraan sii bilaabo qayb baad la ka sii gogo ilaa haddana ugu dambaystii bisha bisheed uu ku noqdo baad ku baaba'aba والليل بعد والقمر اذا تساقط markuu kaamilo baan ku dhaarane la tarkabunna dadaw waad koreysaan waad la kulmeysaan tabaqan ahwalan halooyin tabaqdaas oo aan tabaqin baad tabaqin halooyin kala kadam qabriyi baad la kulmi qiyaamadii baad la kulmi ay mid walban ahwaashiisii iyo baad marka mowdkii waxay ay ka sii dambeeyay taas aad la kulmi doontaan baa la yiraahdaa فما لهم لا يؤمنون فما أي شيء باثبت له kuwan mushrikiinta gaalada maxaa u sugnaaday laa yuumin ay rumayn laay ayadoo iska cadahay baad markaas ah, adiladii iyo wixii baad ruux aqla wax ku garan lahaa ayadoo iska wada cadahay maxay la rumayn laayihiin bari wa idaa quri'a markii la aqriyo calayhim dushada alquraan quraanka markii lagu aqriyana laa yasjuduuna ay sujuudi laay war maxay u rumayn laay quraanka markii lagu aqriyo maxay la khuduuci laayihiin la hogaansami laayihiin bari laayihin baa فما لهم فما أي شيء با ثبت لهم للمشركين أسقناذي لا يؤمنون حالين الرمين هين مع إيمان كورتاقن بد إلا أدي الذي بد ويسك عدها وما لهم وحا أسقناذي إذا قرئ مركي لا أقرئ عليهم دشوض القرآن قرآن كان مركي لقد الأقرين لا يسجدون محي خضوع إلين أهقان سملايهم بل آه بل كسوقورو إن الرميان الذين كوي بعد كفروا قالوا بعد يكذبون ويبينها القرآن كفار مكة ayadoo isaatay adilada iska cadahay way beenin hayaan bal maxamedo waxaad timid iyo quraankii way beenin hayaan bal bal ka soo guuro alladina kuwi kafaru gaalooba yukadibuna way beenin hayaan way quraanki wallahu ilaahayna a'lamu ki ogwaya bima yuuuna waxay weeleen hayaan bal waxay qalbiga ay ku hayaan oo gaalnimada oo beeninta oo cadaawada diinta ay u hayaan ah ilaahayna uu ka warqabaa baa leeyahay والله إلهي أعلم كي أقوي بما يوعون وحي ويلين هيان باد وحي قلبك كو قرن هيان باد إلهي وكور قبا فبشرهم أبشاري بالكواس بعذاب أليم عذاب درن أبشاري باليباد وأقيا وحي قلبك وهيان ينعيب شاي عداوة دين قلبك وهيان إلا لكن الذين كوي آمنوا أيغو مؤمنين تنقي أو وعملوا عمل فلا الصالحات أعماشي وناكسنيد لهم أجر غير ممنون أيغا بعد لهم كواس بعد المؤمنين تؤسقنا أجر أجرغاس غير ممنون من لقوين هيانهين ولي دائما أبدا إلا الذين إلا لكن الذين كوي آمنوا مؤمنين تهاين أو وعملوا عمل فلا الصالحات أعماشي وناكسنا عمل فلاهي lahum mu'miniintaas oo ajrun ajrigaas oo ghayru mamnuunin mid la goyn haya aan bismillaahir rahmaanir rahiim suuratul buruj والسماء ذات البروج لفظigaas suurada lagu magac daray baa buruujta baa suuradeedii mahalluha ayaduna suuradihii baa makiga bay kamid tahay baa ay kaas baa marka suuradu baa ayaduna ay kamid tahay baa waxooga kulay baa muuminiinta ayo xoogaa baadle marka dhibka la mari iyo baadle marka aaqa waxa helayaan iyo way yar taaban doontaa waxaan badan suuradu baad laakiin waxay u badan tahay suuradani ay asxaab luqdud ay xoogaa qiso oo way nin bay boqor aha oo dadkiisi baad intay islaameen way dadkii baad marka halaagoon naar un ku shubay sidoo ilaahay baad aakhir u cadaabahay baan u cadaabin intuu yiri dadkii wada cadaabin kaasay baad suuradu baad marka xoogaa qisadadu si gaar ah u sii taaban baad بسم الله قولوا دها مؤمنين تي بسم الله مغا إلهي بانو ku bilaabanayna Allahu Ar-Rahmaan naxariista guud naxariisanay Allahu Ar-Rahiim gaarka naxariisanay baad قارك نحرسنا يباد قال تعالى وحوري والسماء سمدي بان كردارن ذات البروج منازش وصاحبك يباد حدقها واي marka ay sii dagahayeen iyo way qorraxdii iyo dayxa kulli ilmo walba manzil ilaahay baad mid mid baad ku qasmaan lahayn wasamaa'i samadii baan ku dhaaran daatil buruuji manaasisha iyo buruujta u saaxiibka ama duruqda baad wal yawmi baan ku dhaaran billahi yawmkii da al maw'ud loo yabahay khalaa'iqda baad qiyaamada المالكي بعد اللي سو ودا يواهي meesha un la sugahay wal yawmi baan ku dhaaran yawmkii da al maw'ud loo yabahay baad خلائقda baad marka in la soo keenayo baad wa shaahidin mid baad makhraatiga ayo wa mashhudin mid lagu makhraatiga baan ku dhaaran shaahid iyo mashhud baad markaas tafaasiir aad ikhtilaaf aad u badan bay culimadu isku khilaafeen shaahidin inuu yahay maalinka jumcada wa mashhudin inuu yahay baad maalinta arafo <laughs> in badan culimo badan saasay wada hayaan ahadiidna baad markaas walibana salafkii wada saxaabadii iyo baad inta badan ku sunaayba ama wa shaahidin mid kasto wax maqraati kaca iyo mashhuudin mid kasto wax lagu maqraati kaca hmm, kulliba oo ilan wax maqraati kici malag noqoya rasuul noqoya hatta ummadeena nagil ilan itakanu shahada ala naasib ah aan anagu baahayn qolo walbana waa marka nabigeedu uu ku maqraati kacay fa kayfa idha jiina min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala haula shahida way markaas iyo qolo kasto inaga wala maraka liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa inuu maqraati kacay baa qolo walbana nabigeedu waa ku maqraati kacay baa marka mid kasto oo ama malag ha noqdo ama ha noqdo baad markaas way nabi ha noqdo ama xubnahaagi ahay يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون xubnaha kale ku makhraad Soomaali mid kasto marka makhraati kaca iyo mid kasto lagu makhraati kaco inta waan ku dhaaran baad wa shaahidin mid waay makhraati kaca iyo mashhuudin mid lagu makhraati kaco yaan ku dhaaranay buu ilaahay quutila waa la lacnaday asxaabul ukhduudi salayga asxaabtiisii waa la lacnaday baad annaari baa la lacnadaa layidhi daatil waquudi baad huritaanka u saaxiibka ahayd id waqti baa asxaabul ukhduudka la lacnaday hum iyagu baad calayha cala naar naarta dusheeda ay fadhiyeen baad id waqti baad hum iyagu qucuudun kuwa fadhi ahayn calayha naarta dusheeda ay fadhiyeen والحال هم iyaguna shuhuudun baad goobjoog ay ahaayeen baad calaa ma yafcaluuna waxay ku sameynayaan bil mu'minina mu'miniinta baad arintu marka waxay ahayd nin maliga sida axaadiita saxaa saxu muslim iyo sunankii ay soo saareen wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam nin madaxweyne oo gaal ah yaa markaas waaya wadan haystay wuxuu lahaa marka mid kaahin ah oo waxaan mar haduuna hadee uunan mu'min uusan ahayn wax wax u sheeg sheegay iyo baad sixir iyo balaayi iyo inuu baad marka wax u maroojiyo inuu helo un budooni baad wax walaba rama lagama maarmahaye baad marka waxa u joogahay mid kaahin ah oo wax u sheeg sheegaba kaahinkiiba marka wuxuu yidhi waa kan hadda waan duqoobey inaan dhintaa laga yaabahay cunug yaroo fahmo leh oon kuu baro cilmigan aan aqaano kahanadii waxaan aan kuu baro yaa fiicnaan lahayd wiil yaroo baad marka fahmo inuu ilaahay lagu waday yaa la soo qaado loo keen wiilkii marka kolkuu reerkooda ka soo tago kan kaahinka ah oo odayga baas ah oo madaxweynaha waxbaan u waxayaa odhan jiray u qurjumyaalaha kiibaad markuu imanay waxbarhaya dhaxdana ilaan waxaa jooga nin raahib ah oo mu'min ah oo nasaara abadiya dhaxdan jooga oo mu'min ah wiilkii meesh kii un baraahibkan baa mamar u noqday mamar yaani meel u sii maro kii la kaahinka ay wax bari laha wiilkii haduu arkay show raahibkii baad marka diin iyo wax aqri inuu maqlay wuu ya dhageystay wuu weydiiyay marka diintiiba u sheegay ugu yaab ugu tagay marka maalinkii dambana ku soo way maalin sidii un baa ugu sheegay ha maalmii dambe marka waxa noqotay wiilkii inuu baad ku daaho ma yaani ninkii raahibka ah muslimka ah u yimid uu garaaci marka kolka u tago waxaad ku maqlay waqtigii waxa kiiba garaaci haddana kolku galbada baad markaas haddana kuna war maxaad ku maqnayd ilaa soo socod soo mariyaba kuwana way garaacaya arintii baa la yaab wuxuu yiri baad marka waa xag iyo xaga waa la igu dilay waa markaan raaga markaasa wuxuu yiri kolkaad asaga kan u tiraahda reerka anaga baan ku dahay uun leh kolkaad baad marka ayaga tagtana raahib waa maxaan ku dahay macnaha kaahinkii baas baan ku daway maanakii baan ku yaan ku dahay uun leh wiilkii hadduu sidaa ahaa si fiican buu baad marka wiilkii u qaatay baad diintii u rumeeyo baad u hagaagay wax barashadiina ay ugu socoto baad ayadoo arrintu saa tahay wiilkana uu la dardaarmay raahibkii hooy dadka ii sheegay uu yidhi unbuu wuxuu soo maray baadle wiilkii meel uu libaax show intuu fadhiisa dadkii baadle bulsho laysugu yimid oo libaax silaga la garan show wadda iyo meeshii la marla magaal kala xariiq libaax wax ma waa marka arladii baadle maray lalaaya wiilkii yaraa wuxuu yidhi ilaa show intuu dhagax iyo wax yar qaaday wuxuu yidhi ilaahayow muxuu yidhi haddii raahibka baadle markaa ilaahaysu baadle markaas uu run yahay baadle marka uu wanaagsan yahay daabadan baadle markaa yacni tuuryadan ha ku dhimato haddii baad markaas kaahinku diintiisa baad iyo rabbiga iyo wuxuu uu fiican yahayna yaynan dhimanin haya sidii buu qaado baad marka diinta raayibku haday fiican tahay ha buu yiri haday diinta rabbi aynan raayibku aynan fiicnayna oo takaahinku ay fiican tahay yuna dhimanin dhagax buu qaado ku tura dhag fitrig buu dhacay libaax dhimay bulshadii baalka weelka maxaa la oran alla wiil yar baa wiil yar baa baalkii dilay baa sababta hadalkani waa la maqlahay baa alla wiil yar baa waxaan la arag la keenay oo cilmi aan hadda ka hor wax gaadhayba jirin wiil yar oo gaadha la arkay ilan moogta dhagax yar muqaado yiri haduu raahibka baad marka diintiisa ilaahay soo ay fiican yihiin hadhinta umuu yiri moogtahay inta kelimadan ahayde warkii hadiiba la maqlayba nin indhoolo ahaa nin walba boogtiis ah, ah, ni walba sarinta waay ku taala silcaadu dhibaabay ilaahay nin walba boogtiisa mu barbarkeeda hayna ogow nin indhoolaha baa yiri baad wiil cilmi aan aqsama aha u yimid wiilo indhaha ma ii bogsiin baad intaas adii intaasaan ku siina baad wuxuu yiri baad indhaha waa lagu bogsin adduunyada kaama rabe ka indhaha ku bogsiyo mar buu ah, haa buu yiri oo ilaaha ilaahay waa la bogsi walaalac waaba ku indhihi baad wuu rumeeye adduunyadii kole loo daayo ma agee joogi ba wuu rumeeye marka kannaboodle markaas wuu rumeeye soo maa arrintii marka ninkii indhoolka ahaa oo ordaya markii la arkay oo indhihii baadle marka wax u fiiqaynaa laga warhaynin war maxaa kugu dhacay war sida xaggeed wax ka imaa wiilkii yaraaye baad cilmiga badnaaba marka yaa ii fiiqay baa meeshii ka soo baxday baad bulshadii durbo warkii maligiiya haddee uu gaadhay warkii baad wiilkii yaraaba le waxaan la arago la maqal buu keenaa la yidhi baad oo cilmiaba ilaa dadkii xataa indhaha u fiiquba keenay baad hal mar baad ma saas doonahayay baad maligi wiilkii u yeedho hadduu baad wiilkii allah ma meerka heerkaas hadii gaadhay masinadaad noqotay baad mar ahay markaas uu wiilkii maya baad kuma rumaysni baad ma aduu baad wiilkii baa la uleeyay baad marka rabbi baan rumaysnayo hadii la uleeyo la sii wadwaday ahay in dhoolkii baad marka asna waa la soo qabtay way raahibkii watusay marka ah, meeshuu diintan ka keenay baad labadii waaweyn lagama hadlina mid walba intii leeyahay mishaar lagu kala gooyay baad mar wiilkii yaraba soo haray Soomaa asagii baa wuxuu intuu niman u dhiibay buurta dheer intaad la fuushaan halka ka soo tuuray buuri dhalada buurka bad ka soo tuuray kolkii la fuulay baad buurta dhalada la joogo ragii kala dhan baa wada daatay oo asagii kaliya soo haray wiilkii kaliya iska socda waaba waraawi dadkii baad ilaahay ga kaafiyey baad haddana qabta wuxuu yidhi baad intaad badda laashkan intaad ku ridaan badda doontan badda bartankeed markaa meelsaan ku tuura baddaoo kaga imaada buu yidhi baad haya haddana haddii baddi la geliyey kuwii kaloo dhan baa kuwa qarqoomo asagoo keliya socdo yimid baad war waa sida awey raggii baad badii baad meesha ku baaba'een baad haddana baad waci kar kolkay heerkaa marayso oo asagii hadda uu maligii wuxuu sameeyaba garan laaya yaa wuxuu yidhi haddaan anu ku tilmaamo maad dili kartaa si kale ima dili kartid baad oo waa maxay haddii intaad geedka igu jeerarisood igu xidho oo leeb iyo qaansa isa saarto aad tiraahid baad le markaas wiilkan baad le marka rabbigii wiilkan rabbigii baan ku dahdaa tiraahd ku gani saan baad igu dili kartaa si kale ima dili kartid buur sidiiba le bulshadiina waa isugu soo baxday fagaaro weyn yanihiiba le asaguna meligu meesha in laga takhallusuu rabaayo geedkii wiilka haddii lagu jaraariyey wuxuu yidhi baad marka waan ku dili wiilkan oo waan ku ganahayaa birabbilulaam ulaamka rabbigi dhag uu ku tuure dhafoorka dhag wiilka hadduu saa qabtay baad marka asagu meeshiibu ku nafbaxay wiilka bulshadii marka maxay sameeyeen waxbay arkeene aamannaa birabbilulaami unbaa layidhi ulaamka baad rabbigii baanu rumaynay baad hadii la kala tegay waxaa la yidhi waad marka meligi warkama haysid saddex ruux baad meel ah, ah, ah, macnaha rumaysay yaad meel la qaban weyday raahibkii indhoolkii wiilkii yaraa ood la kadeednayd magaaladii o dhan baad le kulli way rumaysaa layidhi mm, waxaad kolkore la marmurisa meesha waxba laguma hayo ma saasaa wuxuu yidhi waadle wadooyinkoo dhan wax horadya un iga jeexa baad solayo solay iga dilaacayo baad weyn iga qoda wadooyinko dhan afkood wadooyin baa si loo qodahay loo qodahay la wada qoday hal dabun ha lagu shido si loogu shidahay loogu shidahay loogu shidahay kolkii waxa isku wada dhugmaceen um baa dulli dadkii baa leeyay soo ururiya baad ciidamo wax loo diro wax alla waxay way rumayo dhan soo ururiya dabkii agtiisa baad markaas idum calayha quudan bay kuraas ag dhigteen baad dadkii baa marka la soo kaxay meeshii baa la keenay dabkii baad ma kan noqon waxaad sheegaysay baad marka maligaaga baad ma rumayn mise maya kii yiraahda ka noqon maayo dabku ma lagu tuur kii kale baad marka ka istaagan haday yiraahdo waan ka noqday aan sii daayay kii yiraahda ka noqon maayo waa lagu tuuri umbaad ilaa kolkii dambe islaam baad la cunug yar wadata baad markaas wiil yar baad la wadato ay ku soo aadabaan ah saahib luqdoodki kolkii baad la ku yeesaa yar hakataale markaas wiil baad umma isbiri fa innaka ala alhaqib hooyo sabir bil haq baad ku taagantahay baad cunug yaraba naama ka noqon baa layidhi waa yar hakatay baad ilan haddaymay ay tirado kolkaa waa lagu turi mogtahay waa yar hakatay yaa umma hasbiri buui sabir buui hooyoy fa innaka cala alxaqi waa cunugyan hadda baad markaa dhabar ku waday baad sidii baa wada markaa iyadina loogu tuuray baad adigu taasoo marka dadkao dhan baad sidiiba markaas eh, soloyada la sheegi ee lagu tuurahay dadkiiba markaas sidii kulli loogu wada daadiyay baad waxay baad laan rumaysnayn baad tiba marka waxaa la qutila waaye allow la lacnada waa la lacnaday asxaabul ukhduudi soloyada asxaabtoodii annaari naartii baa la lacnaday baade daatil waquudi horitaanka u saaxiibkahayd oo ukhduudda ku dhex sugnayd id waqti baa la lacnaday hum iyaguba asxaabul ukhduudku qucuudun kuwa fadhi ahayn calayha way naartaabada korkeeda ay farfadhiyeen wal xaaluhum iyaguna shuhuudun baad kuwa goobjooga ah ay ku yihiin calaama yafcaluna bil mu'miniina mu'miniinta waxa ku sameynaya dabkay ku daadinaya wama naqamu mayna u qoonsanin baad ashaabul uqduudku minhum mu'miniinta baad waxay u qoonsadeen ma jiro illa an yu'minu in rumayyan billahi al-azil hamidun mu'min iimaanka bas ma u qoonsadeen u leynayaan wax kale dambiyo ka galeen ma jiro baad wama naqamu umayna qoonsanin وما إن بدكم ماجن منهم بعد المؤمنين أصحاب الأخدود إلا أن يؤمنوا إن الرميين موين بالله إله الرميين الله دا العزيز غالب أهاب الله الحميد المحمود ولما دين ولا عفاش صلى صرنا الذي الله سول له سق أصنع ملك السماوات والأرض سماء أرض ملك وضع أصنع ذبا وهو الله شهيد على كل شيء شيء الأركب جوب جوب بعد حاضر كوها بعد مركو كور قب الله سبحانه إنت رميين موين وحكلوا الدم وهستان الله ينهيان مجرد كذبالي إن الذين كوي فتنوا بالفني المؤمنين ولين هي هدباد دين تودي إني وكان نقدان كليون أجبهاي إن الذين كوي فتنوا بالفنين هاي المؤمنين مؤمنين تفنين هاي ودين تود بال مركز ويا كد كد لها يكو عذاب هاي والمؤمنات قبلها مؤمنات قبل فينين هي ثم لم يتوبوا كدبنا ان توبتك انه وركا ان كسو نقونين فلهم كوا عذاب جهنم جهنم عذاب كيدي با اسغنادي ولهم ايغا هدنا عذاب الحريق حريقي اي غبين وايا بد marka muslimiinta ay gubeen cadaabkeedii oo lagu jazaynaa wuu sugnaadaa la yidhi walahum iyagiina waxaa u sugnaaday baad cadaabulxariiqi xariiqii ay gubeen mu'miniinta cadaabkii loo ciqaabahayay kaabaana u sugnaaday baad ama xariiqa la yidhahda waa cadaab la gelinaya waa iska suuragal laakiin taasaa horaa loo badan yahay إن الذين كوي آمنوا مؤمنين تهاين أو وعملوا عمل فلأصالحات أعماشي وناكسنا لهم أيغاس أسغنا جنات جنوين بعد جنات كاسو تجري أي دريريس من تحتها واي بيرها هوستود الانهار وبيالك بيهود اي قلقلهيان ذلك بد كان محمد وكاس او جندا بعد المؤمنين هلهيان الفوز الكبير ليبان توين ليبان كدبن كاويه بعد ان بدش رب ان بدش ربك محمد ربك قبشديس لشديد من ادغوي ادو ka arag goosanhayo qabashada rabbi waa mid adag balay in badasha rabbiga rabbiga qabashadiisu la shadiidun mid daran weeye bal innahu rabbigu huwa isagu yubdi'uka billahi wa makhluqan oo dhan abuurkiis wa yu'iduka su'alno qiyaamadan kiini isaga wey wa huwa allahu al-ghafuru ki u dhaafo way mu'miniinta dunuubtooda al-wadud allahi muhibbad awliyadiisa jacal wayali wa huwa allahu al-ghafuru ki dhaafo way dunuubta wada taa'ibiinta wada الودود عليه محب اوليدي سجعل ويالي ذو العرش عرشك كي صاحبك ويا الله بال المجيد عرشك وصاحبك وحلو هذه المخلوقات كلن عرشك وي هذا عرشك خلقك دان ugu weyna خالقي ابو ربه هدو اسغو yahay weynankiisa saasa ku garanaysa bal ila sanaa walba sanaa caadi ku tusinaysa bal makhluuqaadka carshiga carshiga rabbigi abuuray weeyal ذو العرش عرشك كيو صاحبك ويبال المجيد عليه شرف له كمال ودن كسفوبي ويبال كمال ودن عليه كسفوبي ويالي فعال بالكي سمين وي لما يريد وحلا وحو دون كسميه وي فعال لما يريد وحلا وحو دون الهي كسميه ويبال ابو بكر يا مركو جيفا ليري بعد ما سكرات مرض الموت كيسو جيفي يا ليري بعد ما كاس ورما كفيريه بعد هل نظر كطبيب طبيبك ما كفوريه باد طبيب wax dhakhtar ku deeyma jira baad ay qaala wa na'am buu Abu Bakar baad famada qaala lak ya la yiri baad oo muxuu ku yiri way dhakhtarkii baad muxuu ku yiri inni fa'alu lima urid bu yiri ana waxaan doona waan sameeyaa yiri dhakhtarka iyagu hadii macnaha <laughs> asagu rabbi uu sheegayaa <laughs> waa ayma tagay war dhakhtarki waa dhakhtar ma ku afiriye bay ilaahay ha dhakhtarki uu ifiriye muxuu ku yiri baad anigu waxaan doonaan sameeyaa buu yiri rabbigu waa inni fa'alu lima urid wa alla waxaan doonaa mid sameeyaan anu ahay wiili baad hal ataaka ma ku yimid baalani muhabbadow xadiithul junuudi baa ciidamada warkoodii ma ku yimideen fircauna wa thamuud ahaa baad marka junuudaasi baad war dadkii baad marka kibirka badnaa awooda badnaa dhibka badnaa warkoodii ma ku soo gaaray baad kibirkoodiisa ahayn iyo wuxuu ilaahay waay marka iyagana siduu u qabtay baad inna basha rabbika la shadiid siduu ilaahay baad marka u galay tusaalaha laga wadana qutila ashaabul ukhduudi waxa loo oo kuwa maligay kibirsanaa baad marka sida loo lacnaday baad marka kuwana iyagana kufaar quraish saasa la idin lacnaday ujeedadu baad kuwan waxa lagu soo hadal qaadanayana kufaar quraysh iyo baad fircaun iyo thamuud iyo kuwaas kama awood badnayd kama awood badnidin ah, ayaga laftoodana waa la halaagay kulli ayaga tusaale lagu soo qaadan halaataa kama ku yimid muxamed xadiithul junuud ciidamada baad markaa warkoodii ma ku yimid fircaun ahaa junuudu baad iyo thamuud reer thamuud baad macna labadooda waxa loo soo qaatay baad laba aad u kibir badan u dhib badan bay ahayn soo guuro alladina kuwi baad kafaru gaaloobay fi takdhib bay ku sugan yihiin baad xaqi ayadoo saa wax loogu cadeynhayo beenin bay ku sugan yihiin baad fircawn iyo thamudna kama xoog badna baad والله إلهينا محيط مدكوبه iyo way min waraahim maana kama baxsan karaan ay waxaba yaraatay baad markaas gacantiisa baad ay ka badan karaan ma jirtaa leeyahay wallahu allahuna muhiid midkoobi way min waraahim gadaashooda yaani baad marka labdigiisa baad ku jiraan baad bal ka soo guuro baad marka warkaas huwa quraanka ay beenin hayaan quraan quraan way majiidun oo sharaf leh في لوح لوح بكسغن يا محفوظ لا اله الا هو وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم بل كسو غورو هو كان بعد تكذيب كي بينين هياني قران قران ويا قران كاسو مجيد شرف في لوح بكسغن يا لوح لوحا سو محفوظ لا اله الا بعد كاسو الله